الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد waxaan ku jirnay weli kitaab baabkii sifatu salaa waxaanan soo gaarnay ruknigii saddexaad ee arkaanta salaada ka midka ahaa oo ka bilaabanayay uma yaqra'u alfaatixata fii kulli rakca sawaaءun اlimaamu wاlma'muumu wاlmunfarid wاlbasmalatu aayaة minha ومن كل سورة غير براءة ويجب ترتيبها وتواليها halkan wuxuu kaga hadlayaa qiraa'ada faatixada iyo masaa'ilka iyo axkaamta la xiriirta waa marka salaada la tukanayo salaaddu ama farad ha noqoto ama sunno ha noqotee haddii la doonayo inay asaxdo waa inuu qofku la yimaadaa faatixada sida asalkaa weeye uma yaqra'u markuu iftitaaxa dhammeeye kadib wuxuu aqrinayaa qofka tukanaya alfaatixata buu aqrinayaa fii kulli rakcatin ragcad kastaba faatixaduu ku aqrinayaa wuxuuna u aqrinayaa wujuuban ee sunnanimo maaha sawaaun waxaa isku mid ah wujuubka iyo aqriskeeda alimaamu ninka imaamka ah iyo wlma'muumu qofka maamuumka ee salaada jamaacada ku xiran imaam iyo walmunfaridu qofka keligii tukanaya saddexduba faatixada aqriskeeda waa laga doonayaa cumuuman laba in laga doonayo hadal iyo war badani kama jiro waa qofka imaamka ah iyo qofka keligii tukanaya haddaba haddaad keligaa tukanaysa ama aada imaam tahay faatixadii waa lagaa rabaa keliya waxaa la ysku qabtay qofka ma'muumkaa ah faatixa ma laga rabaa haddii la eego xadii cumuumka xadiidkii cubaadata bni saamit ma kala qaadin nabigu imaam iyo ma'muum iyo qof kale midna xadiidkaasaana uu daliila ah fi lmadhabi badanna ay qabaan laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab salaadi uma jirto qof aan faatixada aqriyin xadiidkaa cumuumkiisu suwarka ma kala qaadin waxaa xadiidkaa xoogaynaya xadiiday culimmadii badan oo ka mida ah tasxiixiyeen oo nabigu isagoo dadka tukinaya uu qiraa'o gadaal ka maqlay waxooga way ka qastay qira'adiisii marka markuu salaada ka baxaybu wuxuu yidhi qaarkiin baa gadaashay ku aqriyay baan u malaynayaa waxay yidhaahdeen qaarkood haa khayr waxaan ahaydna maanaan doonaynin marka xadiidka qaybtisa dambaa waxay ahayd hadyeelina ilaa bifaatixati alkitaabi faatixada waxaan ahayn haddaad ma'muumiintihiin oo gadaal iga joogtaan ha aqriyina sidoo kale nabigu alayh salaam xadiidkii almusii fii salaatihi markuu barayay waxaa ka mid ah inuu ku yidhi hadaad salaada u istaagta fakabir uma qra' biummi اqur'aani akri faatixada waana maqaamu tacriim in salaadii kaamaa sixin la yihi la barayay intaa marka la geeyo imaam iyo ma'muum iyo dhammaantood faatixadii waa laga rabaa culimmada qaarka ama laga yaabo maadaama masaladu masale hadda inugu badan ay tahay culimmada tidhi faatixada ma'muumka loogama baahna waxa ugu badan ay deliishadeen waa aayad iyo axaadiid dhowra aayadduna waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu wey aayadda cumuumkeeda iyaga iyo kayrkoodba waxay isku raacsan yihiin inaan cumuumkeeda loogu camalfalaynin suurad ay ku raacsan yihiin dhammaantood waxaa weeye oo xataa salaada khusuuskeedaa adigoo salaad tukanayoo xirtay halkaa qur-aan hadduu ku akristo inaad faatixadii qasabta inaad akrida qur-aanna waad maqlaysaa aayadduna ma dhihin waidaa qora alimaamu lqur'aana ma dhihin qur-aan haddaad maqashaan dhagaystay tiri ama salaad ku jira ama ha ku jirina xaaladda salaada cumuumka qur-aanka aayadda dhegaysigeedaa suwarka laga soo reebaya salaada marka lagu jiraa ka mid ah hadduu qofka akrinayaay uusan imaam ku ahayn way ku raacsan yihiin laakiin hadduu imaam ku yahay bay ka soo reebayaan takhsiiska suuraddaa soo reebitaankeeduna daliil muctabara ma laha intaa wixii dheer waa xadiiaan waxba ka asixin wey mid waa xadiidka abu muusa alashcari imaamu muslim fii saxiixi riwaayada ku wariya lagu haystay ee ahaa waidaa qara'a fa hadduu akriyo imaamku oo kor ula jahra aamusa waidaa qara'a fa fi taxqiiqi ma asixin waa shaad uu la keliyoobay sulaymaan itaymi walidaalika imaam muslim lagu qabsaday oo la yidhi dadka kale ma sheegin taymi maahan a'immadii kale oo dhan ma sheegin isagu waxa uu ku dooday turiidu axfada min ataymiy sulaymaan ibni darakhaan itaymi wax ka xifdi badan maad daydaysaan laakiin ragaad u fara badan oo nabiga calay slam xadiidkaas saxaabo dhowraa ka warisay inta kale ma sheegin abuu muusa alashcarina rag dhowraa ka wariyey inta kale ma sheegin ninka raawigee dambe ee muuse uu rag ka warinayena rag badan baa kala wariyey cidina ma sheegin walidaalika wuxuu ka mid yahay xadiid imaamu daara qutni kitaabkiisaa tatabuc walinsaamaad uu kaga hadlay cilalkana aad buu uga hadlay bayn alimaamayn ninkii qorayna madhabka daara qutni buu qaatay muxaqiqiinta ahlulxadiidku dhankaasay u badan yihiin xadiidka labaad waa xadiidka sunanka ee abi hurayro isagana waa idaa qaraa faansitu ibnu cajlaan uu la keliyoobay iqaadkii kaleoo dhanna aynan waydaa qaraa faansitu ku darin wey xadiidka saddexaadi man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami qiraa'atun lahu xadiidka walow sheekh naasir uu xasan ka dhigayo laakiin xaafid ibnu xajar yaro kale waxay leeyihiin ajmaca alxufaadu calaa dacfihi xufaadu waaba isku wada raaceenba sheekuna xadiidka takhriijkiisa inuaha markuu cabaar wado waxoogay waa ictiraafayaa meeshan wax badan oo la isku kabkabaa inaanu oolin markaasuu cudurdaar buu hormarinayaa oo wuxuu leeyahay anigu waan ogahay waxa dacfiga aadka u tirada badan inaan haddii la isu geeyo sagaari ka biirsan waan ogahay laakiin waxaan isleeyahay buu yidhi wax yar ronroon baa lagala soo dhexbixi karaa wax badan oo muctabara maaha axaadiidta cumuuman waxba kama asixin fi taxqiiqi aayadduna cumuum weeye axaadiidtuna way ka khaasan tahay walidaalika asaxu qowlaya liculamaa imaamu lbukhaarina kitaabka gaarka uu ka qoray juzu lqiraa'ati khalfa alimaami mas'aladana ka mida masaa'ilka ugu waaweynee u alifay sidoo kale imaamu lbayhaqi baa alqiraa'a khalfa alimaam kitaab ka qoray waa u noqon kartaan kutubtooda masaladaa hadda imaam iyo maamuunba waa laga rabaa hal mas'alaa daliil loo hayaa in laga soo reeba faatixadii ka tegitaankeeda qofka kari kara qof kari kara hal mas'alaa loo hayaa qiil waa nin imaamkaoo rukuucsan soo gaaray oo la rukuucay iyadana laba xadiid baa soo reebayo xilligii nabigay dhacday sala allahu calayh wasalam nin baa safka isagoon soo gaarin xadiidka abibakra buu allaahu akbar yidhi in laga soo hortoosuu ka yaabanaa wuxuu ka baqayey intuu soo orday weliba soo laxaadsaday soo rucleeyey buu yidhi amaa lagaa soo hortoosaa safka intaadan gaarin oo ragcaddani ku dhaaftaa isagoon safkaba soo gaarin buu allaahu akbar yidhi wuu rukuucay markuu rukuucay buu rukuucdii dhexdeeda soo socday ilaa uu safka soo galay markaa kadib buu nabigu leeyay zaadaka allaahu xirsan walaa tacud waxaa nabigu lahaa ha u noqonin in lasoo rukuucoo lasoo socda ma ahayn salaadii soo celina sidii almusii fii salaatihi faataxa maada aqriyin ma dhihin orodkii hore uu soo orday baa wuxuu kala hadlaya dawaahirta nusuusta ee riwaayaadka khulaasada mujmalkooda marka la ysu geeyo halkan takhriij xadiid kuma jirne kaasi wuxuu tilmaamay nabigu la rukuucay ragcaddii soo celina lama dhihin waxaa kaloo jira xadiid uu sheekh naasir saxiixinayo oo uu leeyahay nabigu alayh salaatu salaam imaamka oo rukuucsan haddaad soo gaartaan farkacuu macahu wactaduu bitilka rakca la rukuuca ragcaddaana tirsada haddiise isagoo sujuudsan aad soo gaartaan fasjuduu macahu la sujuuda walaa tactaduuha ha tirsanneen ragcaddaas waxaa la kala qaaday laba gooraba la sameeya halka imaamku marayo laakiin rukuuc haddaa kusoo gaadhay tirsaa lagu yihi xaaladaas waa wax cad qof qaadir oo kari kara in faataxadu ay ka dhacdo cudurdaar loo hayaa qofkaan qaadirkeen kari karinna waa inoo iman doontaa masaladaas faataxaba ma yaqaano hadda shahaadada loo qabtay salaadiina waa la soo galay muxuu samayn waa masaa'ilka tafriicaadka inoo iman doona insha allahu tacaala wlbasmalatu bisinkuna aayatun aayad oo minhaa min alfaatixati kamida weeye wa min kulli suuratin suurad kastana aayad kamida weeye ayra baraa'a ama hayri baraa'a kala dheh labada ma dhihi karaa rada ma lahoos dhigi mise la kor dhigi ma lahoos dhigi maxaa lahoos dhigi mustanaa minhuga baa hoos dhigan axkaamtii mustanaha hayre iyo siwaana aakhirkoodaa la siiyaa ra'dii wax lamida ayib bisinku laba mas'alo weeye halkan bisinku faatixada waa aayad ka mida ah. mas'alada labaadna qur-aanka oo dhan suurad kastaba waa aayad ka mid ah markii baraa'a laga reebo labadaa mas'alo weeye mas'alada koowaad ee bisinku aayad faatixada ka mida ah inuu yahay istidlaalka fuqahadeennu sida soo socotay ku saleeyeen qur-aanku wuxuu ilaahay ku sheegay faatixadu inay toddoba aayadood tahay walaqad aataynaaka sabca min almaaani wlqur'aan alcadiim toddoba sabcan toddoba aayadood oo min almathaani kuwa la soo celceliye ah toddoba aayadood salaadaha lagu soo celceliyaan ku siinay tafsiirkeeduna faatixada in loo jeedo waa ku ansaxay toddobadii aayadood waxay yidhaahdeen markii bisinka lagu daro bay toddoba noqon kartaa walidaalika ibnu cabbaas aayaddaa intuu aqriyayoo waxay yidhaahdeen la weydiiyey waxaa la yidhi waa lix aayadood ee tii toddobaad away markaasuu wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiimta wey aayaddaa qur-aankaa tilmaantay in bisinku faataxada ka mid yahay saasaa la rabaa in loo dhigo tan labaad waxay yidhahdeen nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam in faataxadu ay bisinku ka mid yahay waxaana tusaya umu salama radi allahu canha a ardaaha baa waxay tilmaantay qiraa'adii nabiga siduu u aqriyi jiray gaar ahaan faatixaday tilmaantay markaasa waxay tihi bismi illaahi araxmaani araxiim wuu madi jiray bay tihi waana googoyn jiray aayad aayad buu u kala goyn jiray bisinkay akriday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laba dheh araxmaani araxiim saddex dheh sidaasay u tirisay umu salama radi allahu canha wa iyadoo tilmaamaysa nabigu sida uu u tukan jiray faatixadana u aqriyi jiray imaam bayhaqi ibnu khusaymiyana waa wariyeenoo xasan weeye culimmada qaarna waa tasixiyeen waxay yidhahdeen waxaa saddex ku ah abu hurayra radi allahu canhu wa baad salaad buu tukaday salaaddii wuxuu aqriyey bismi illaahi araxmaani araxiim buu faatixadii ku aqriyey markuu salaadii dhammeeyeyna intuu soo jeedsaday buu yidhi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee ana ashbahukum salaatan birasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam salaad nabiga salaadaydaa idinku eg anaa idinku ekaysino bisinkiina waa aqriya faatixada waa ku daray intaa marka laysku daro oo gaara ta guudee soo socotana loogu daro faatixada inay bisun ka mid yahay baa halkaa laga gartay waa kow masalada xigtaay wa min kulli suuratin hayri baraa'a baraa'a waxaan ahayn suuradahoo dhan bisinku waa aayad ka mida ah. saa darteed bisinku boqol iyo afar iyo toban aayadood weeye oo cadadka suwarkaa ah. haddaad tidhahda bara ka goo baraa'a ka gooyo saddex iyo toban dheh waxaan ku leeyahay namal buu laba jeer ku yimid ee meeshii bannaanayd ku buuxi boqol iyo afar iyo toban dheh boqol iyo afar iyo toban aayadood weeye oo bismi illaahi araxmaani ah. araxiima oo mid waliba suurad ku jirto ilaa namal ay laba meelood kaga jiraan maahane bedelkii towba suurad kasta aayad ka mida weeye waxaa loo daliishaday labas arrimood mar waxay yidhaahdeen nabigu faatixada waa sheegay sow ma aha haddaan soo marnay suurad kalena wuu magacaabay oo bisunku ka mid yahay oo nabigu wuxuu ku yidhi alay sl habeen habeenada kamida suurad weyn baa la igu soo dejiyey xalay markaasuu wuxuu akriyay bismi illaahi araxmaani araxiim innaa acطaynaaka alkawhar bisimku ka bilaabay kowdhe tanna waa daliil labaad oo suurad labaad la sheegay si guudna laba arimood baa u caddeeyey labadan waa suurado gaaroo la magacaabay midi waan nabigaan u tiirinaynaa midna saxaabadaynu u tiirin mid nabigaynu u tiirinoo saxaabadu waxay inoo sheegeen nabigu maa kaana yacrifu inqidaaa suurati ilaa bismi illaahi araxmaan iraxiim in loo dhahmayo waxyiga loo waxyoonayo suuradii inay dhammaatay bisinka markii loogu soo daruu garan jiray saa darteed suurad kasta bilowgeeda bismi illaahi baa loo waxyoon jiray oo suuraddaa la socota hadda suuradaha inay la soo noqnoqotay waxyigii bismi illaahi baanu halkaa ka garannay bay yidhaahdeen masalada kalena saxaabadaan ugu celino musxafka markii la qorayey saxaabadu waxay isku raaceen qur-aankaa inaan qoraalka lagu darin waxaan ka mid ahayn aamin laguma darin aayadaha xataa calaamad kala socda way diideen nambarka aayaduhu gadaal baa lagaga daraye saxaabada way u diideen laakiin bisinka way ku wada dareen suurad kasta bilowgeeda bisin bay ku qoreen saxaabadii ijmaac weeye bay yidhahdeen suurad kasta bilowgeeda bisna lagu daro calaa kulli xaal mas'alada masalo khilaafiya oo mashhuurao saa darteed bu isagooba u sheegaye intaasaa loo daliishaday madhabkan culuum qur'aan sida itqaanka siyuuti iyo qur'aanka zarkashi iyo baa masalada mabaaxifteedu iyo dooda iyo aqwaasha kala duwani halkaasaa looga hadlaa tafaasiisheeda ood ka heli kartaa waxaa kalood ka heli kartaa kutubu tafsiir in badan oo kamida fii faatixada bilowgeeda markay ka hadlayaan bisinku ma aayad keligeedoo madax bannaan oo soo noqnoqotay oo suurad walba bilowgeeda gashaybaa mise waa suurad walba aayad gaar uga tirsan baa la ysku hayaa alaa kulli xaal ama qolada qaarkood daliil qaciya ha sheegtaan ayaanay sheegane masaladaa khilaafkeedu khilaafu tabdiiciya watafsiiqi midna ma aha awjuh muctabaro fi lcilmi ku leeyahay marka saa darteed amaa suuratu baraa haddii aynu ka dhigna suurad madax banaana dee bisin lagama dhaxlin nabiga alay salaatu wasalaam haddii aynaan suurad gaara ka dhiginna qur-aankii baynu boqol iyo saddexiyo toban suuradood ka dhigaynaa oo calaa bacdi madaahibi ahli اcilmi anfaal iyo tawba suura waaxida yidhaahdaan suuratu sayfi bayna isku yidhahdaan labadoodaba saa darteed baadna culimmada ijtihaadaadkooda qaar ku arkaysaa iyo masaaxibtii saxaabada loo tiiriyo in hal suurad ba laga wada dhigi jiray qaarkood ka dhigi jireen laakiin saxaabadii ki musxafka diiwaan gelisay iyo culimmada jamaahiirtooda intii ka dambaysay laba kala suuradood weeye laakiin madhabka kalena waa jira maxaa bisin loogu yeeri waayey bara'a culimmada qaar baata wax daliiloo cad lama hayo oo ayad iyo xadiiahole balaa saasaa bisinka looga gooyey sheeka soomaaliga haddii dadku ma wada aqaane annaga dugsiyadana loogu dhigi jirayna waa uska sheeko mucalimiintu sameeyeen oo macmal ah weeye wax wanaagsan oo habboonna mehe ilmaha laga daayo qur-aankaa didayo intay baraa soo jirinaysay bay namal daba goosatay oo sheeko mucalimiintii carruurta isaga haasaawaan laakiin ilmaha waxaa laga daayo culimmadu hal xikmad ba uu badan waxaan ka xasuustay inta ay sheegaan waxay dhahaen birsinku raxmad buu ka sheekaynayaa raxmadduna ammaan bay dabada ku haysaa suuratu baraa'ana munaafiqiin la fadeexeeyo iyo seef madaxa la jar ay ku bilaabatay baraa'atu min allaahi ilaahay beri buu ka yahay ka bilaabatay waxay dhaheen tanaasubka xikamku in naxariisna lagu bilaabo lagana beri noqdaaye iskuma habboona walidaalika suuratu sayfi iyo suuratu lqitaali iyo suuratu baraaca iyo la yidhaahdo kala beri noqosho iyo dagaal iyo qooriso casayn bay ka bilaabatay saas darteed baa bisinka looga daayey bay culammada qaar yidhaahdeen calaa kulli xaal baabkana fiqiga ka mid mehe wayna jidatee ka soco wayajibu waxaa waajiba tartiibuhaa aayaadkeeda in la kala hormariyo wa tawaalihaa in la xiriiriyo waa laba mas'alo faatixada markaad aqriyayso waa u kala horaysa inaad u akrido inaad u akrido qiraa'a mankuusa dabagedisanna lama ogola ood aayadda u dambaysa intaad ka bilowdo gadaal gadaal usoo socoto oad ka bilowdo siraaa aladiina ancamta calayhim markaad dhammayso haddana aad akriday ihdina siraaa almustaqiim haddana aad akriday iyaaka nacabdu iyaaka nastaciin gadaal gadaal aad usoo akrido waa waxay culimmadu u yaqaanaan eh, tankiisu qiraa'adiioo la dabagediyo gadaal laga soo akriya lama ogola waxaa kaloon la ogolayn intaad dhexda ka bilowdo oo dambaysa haddana inta dambe inaad usoo noqoto lama ogola waa inaad bilowga ka bilowda bisinka ah sidaana aada ugu socoto qur-aankana saasaa loo soo dejiyey sidaasayna qur-aanka la dambeeya ku tahay sidaasuuna nabigu u aqrihi jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam qiraa'aadkana waxyaabaha tacabudigahe cilal loo qiyaastoo la fahmi karoo gaara aan lahayn sida loo kala horumarinayo walidaalika culimmadoo saxulqowleyni qur-aanka tartiibkiisa waa laba mas'ala tartiibu alaayaati iyo tartiibu suwar baa jira tartiibu alaayaati suurad kasta aayaduhu say u kala horeeyaan asaxulqowleyni tawqiifi weeyo nabigaa laga dhaxlay nabigana waxyi baa u iman jiro aayadan halkaa geli baa la dhihi jiray adinaas daamarisa kuma furna marka nabiguna wuxuu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli saad ana u tukanaya aragteen u tukada watawaaliya xidhiirkana tiibaa ku dabaqmiyo faataxadii cudurdaar la'aan inaadan kala goynin wey bilaa xaajatin walaa cudrin qiraa'adu saasaa nabiga laga dhaxlay waxana waa cibaado lays amray sidiisii in la sameeyo ayib haddaanan xiriirinin ka warran faataxadii fain sakata fiihaa faataxada dhexdeeda hadduu aamuso camdan kas buu aamusay wa taala wuu dheeraaday kas baad u aamustay laakiin ujeeddo kale maadan lahayn oo qiraa'ada kala goona ujeeddadaadu ma ahayn faataxada dhexda maraysay unbaa adoon halmaamin oon maskaxdaadu meel la aadin baad kas u aamustay wakti dheer baad aamustay in qad batalad qiraa'atuhu qiraa'adii aad soo akrida way buraysaa intii horeed soo akriday waxba kama jiri haddaad faatixo akriyayso soo bilow waay iyo wixii axkaam ee ka dhasho uu sheegi doonaa aw qasura ama waa gaaban yahay kas baad u aamustay waktiguna aw qasura waa gaaban yahay wa qasada laakiin wuxuu niyooday qofku qaطca alqiraa'ati akhriska inuu iskaba joojiyo faatixada inuu iskaba joojiyaad go-aansatay waktigu ma dheera waktigaad goysay wakti dheer kama soo wareegin haddana waad isbadashay laakiin waxaa laga hadlayaa kas baad u aamustay wakti dheer baad aamusnayd halkaagii faatixada ma ka sii wadan kartaa ama wakti gaaban baad aamustay ee waxaad u aamustay go-aan baad ku gaarto waad niyootay qiraa'adaba inaad joojiso haddana durbo waad isbadashay halkaagii ma ka sii wadan kartaa labadaa xaalo aw khallalahaa ama wuu dhexgeliyey bidikrin dikri kalu dhexgeliyo aw qiraacatin qiraao oo min gayrihaa faatixada aan ka mid ahayn mimaa laysa waxaanan ahaynna ka mid ah min maslaxati salaati salaadda maslaxadeedana aan ahayn waxaan maslaxadii salaadana ahayn waxaan maslaxadii salaada ahayn faatixadiina aan ahayn oo dikri iyo duco ama qur-aan kala aad bartanka u gelisay faatixadii bartanka markaad marayso baan imaamku akrinaya iskala yar qabsatay waxoogay markaad la yar akriday baad faataxadaadaba ku soo noqon kartaa ama faataxadaad akrinaysay unbaa bilaa sabab ducawn baad iska gashay haddana ducadii markaad dhammaysata ma ku soo noqon kartaa intaasoo dhan waxaan leenahay qiraa'adan iyo dikrigani ma maslaxadda salaada danteeday ahayd mise ma ahayn haddaynan ahayn inqaacat qiraa'atuhu qiraadiisu way go'aysaa xo kama jiro waa inuu dib ka soo bilaabaa waayo muwaalaadkii baa la waayey wayasta'nifuhaa dibbuu ka soo bilaabaya waa soo cusboonaysinaya wain kaana dikrigii iyo qiraa'adii iyo aamusku hadday yihiin min maslaxati salaati salaada danteedaad u aamusta maxaa ka mid a ka ta'miinihi wuxuu aaminsanayey lita'miini imaamihi imaamkii aaminsanaya faataxadaadoo dhexda maraya baa imaamkii waladaalliina yidhi aamiin buu yidhi adna waad la aaminsatay waa maslaxatu salaa wey waxaad u aaminsatay ko aw fatxihi calayhi imaamku u fureeyey idaa halita hadduu gafo imaamkiibaa ama qaldamay ama ay ku istaagtay hadduu qaldamayna waad u saxaysay hadduu aad ku istaagtayna waad u furaysay faatixada dhexdeeda aadna maraysay dhib ma laha iyadana markaad u furto ama u saxdo aamiintana dhammaysato halkaagii faatixada ka sii wado aw sujuudihi ama wuxuu u sujuuday litilaawatihi imaamka tilaawadiisii ama faatixadii oo dhexda kaga jirto baa imaamkii aayad sujuud intuu soo maray buu sujuuday subax jumcaad la tukatay waadna soo daahday allahu akbarti intaad tidhi faatixada bilowdayba sujuuddii baa la soo gaaray ama salaado kalayba ahayd waad la sujuudi hadhowna faatixada halkaad joogtay baad ka sii wadan wa naxwihaa wax lamida sujuudda waxaa lamida bay leeyihiin imaamkiibaa aayad raxmo iyo duca soo maray ma ducaysan kartaa waxaan ka hadlaynaa cumuumu salaa weeye inkastoon faradkii gaar ugu jirno in imaamku hadduu aayatu raxmatin iyo aayatu cadaabin soo maro naxariistana ilaahay la weydiista cadaabna laga magan galo nabiga way ka sugan tahay salaadaha sunanka ah faradka ma lagu samayn karaa qowlaani liahli lcilmi wey qaacidada caamkaa waxay keenaysaa say fuqahadeennu yidhaahdeen maa habata fi lfardi habata fi nafli ilaa bidaliilin wax allaalay wixii faradka ku sugnaada sunnadana waa ku mashruuc haddaan daliil helin waana sababtaa sababta axkaamu salaati nawaafil iyo marka laga hadlayo shuruudeedii iyo qaabkeeda tii waajibkaydunbaa lagu dabaqaya axkaamteedi iyo adiladeedii wixii aan daliil gaara ah loo helin marka masalada faradka ma la samayn karaa culumaa qabta haddii ninkii qabay isagoo faataxadii baxtanka maraya aayaadkii cadaabka ama jannada imaamku soo maro intuu faataxada joojisto ma ducaysan karaa filmadhabi nacamha qiraa'adiisiina ka gu'i mayse markuu dhammaysto isagoon aad ugu xeel dheeraanaynin buu faatixadiisii usoo noqon halkay u joogtay buu ka bilaabi aw sakata wuu aamusay aw dakara wuu xasuustay xasuustay dikri uu akriyey naasiyan isagoo halmaansan ama waxaan salaada maslaxadeedaba ma ahayne aamuskaagii horaba halmaan buu ahaa salaada saaad ugu jirtay unbaad baxday safar baad aaday bad kalaad gashay adoo aamusan faataxada meel baad maraysood ogeyd adoo aamusanun baad is aragtay ama intaad faataxadaad bartanka kaga jirtay ishalmaantay unbaad atixiyaad akriyah is aragtay soo ma dhacdo ma dhacda halmaan baa kuu geeyey intan dambe oo dhani hadduu hadalku maslaxatu salaad yahay ama aamuska iyo dikrigu uu nisyaan iyo halmaan yahay lam tanqaic qiraa'adiisii ma kala go-ayso halkii uu joogay buu ka bilaabay oo kasii wadan warkaana waxaan filayaa inuu waadix yahay walow taraka hadduu ka tago xarfan xaraf oo minhaa faatixadii kamid uu ka tegay qofkii aw tashdiidatin ama shid buu ka tegey aw abdala xarfan buu bixarfin xaraf buu xaraf kale ku bedelay lam tasixa asixi mayso waa cinda alqudrati qof awoodo weeye adigoo awoodo oo kara xuruuftii haddii aada xaraf ku badasho kale ma bannaana oo xuruuftii iyaaka nacbudu iyaahu nacbudu haddaad ada ka warra kaafkii baad ha ku badashay lama ogola laakiin shardigaa waxaan leenahay waa cinda alqudrati sababtoo ah ilaahay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa qof baa carabla kaafkiibuu kari waayey ama racdiibuu kari waayey racdii laam bay ka noqotay kaafkiina ta'buu ka noqday bilmuhnaasa ma dhaweyta waa kaanin ka heshadleeyey ninkii carabka la'aa ee taaf dheh yidhi nin baa intuu ii yimid buu wuxuu yidhi ninkay saa ku dhacday awowgay buu haawi laba qisoon habeenkaa sheega bui labadaba awogey baa sameeye miya awogey awogey markiis waa dabagashay miyaa waxaan ku dami adig waa ku aqaanaa laakiin awowga inuu ahaa iyo qofuu ahaa maba aqaanee dee macalimiintii iyo dugsiyadii iyo xalaqadihun baa naloogu soo tabiyey laakiin waxaad ii faa'idaysaan idhi hadda kadib meeshaan saari lahaa meeshaan saari lahaa waxaa la yidhi walcuudatu cala araawiye awowgaa inuu ahaana adu unbaa wixii ka yimaada dembigeeda qaadi aan ku calaa kulli xaal waxaan rabaa inaan idhaahdo hadduusan qofku carab la'yahay oosan kaafkaba karin ama uusan ra'diiba karin ama uu yahay cajamkan kaleen xa'da iyo caynkaba karin alhamdu hadduu yidhaahdo oo xa'diiba uu kari waayo iyo iyaaka na'budu hadduu yidhaahdo oo caynkiiba keli waaye xadiina ha ka dhigo caynkiina alifka iyo hamse ka dhigo de maba kari karoo laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa wey keligoodna ma aha qaar baan zayda karin qaar baan fa'da karin shucuubta caalamku qaar baa fa'day akhriyaanba va ay ka noqon shibul qaar alhindiya adigu dhegayso markay hadlaya carab ku hadlayaan dadka qaarkood baa daal markay akriyayaan zaay ka noqon say dooniba ha noqotee hadduusan qofku xarafkan luqad ahaan uusan u karin ama cilad isaga carabkiisa ah uusan u karin dhib ma laha masalada fuqahada tashadudkooda waxaad aada uga dooday u xasanina sal iyo raatoona lahayn iyo adilo badan u keenay alxaafid abu moxamed ibni xasmin raximah llahu tacaala kitaabkiisa almuxalla faahfaahinteeda masalada halkaasaad salaada ka raadin kartaan waidaa qaala hadduu qofkii yidhaahdo waladaalliin qaala wuxuu odhanayaa aamiin buu odhanayaa miimkuma shidna aamiintu waa soomaali carabiga laakiin macno kale ay ku leedahay eraygan aamiin allaahumma stajib weye ilaahu aqbal weye waa ducaayi alla bari qiraa'adii ilaahu kuwa dhumay hanagu darin aamiin markaan leenahay ilaahayow aqbal wey laakiin soomaaliga markaad aa tiraahdo dheeraysa marka hore miimkana shido tii suuratulmaa lagu sheegay bay noqon walaa aamiina albayt alxaraama aamiina qaasidiina waan u qasadno waan ku talagallay baa tii ilahu ajiibba maadan dhihin halka waxaa la isku qabsaday ninkii salaada dhexdeeda aamiin yidhaahda salaadunba ka cabi mise ka cabi mayso sababtoo ah aamiin ilaahay baad baryaysa ilaah in la baryana waa la ogolyahay salaada laakiin haddaad qaasidiina tidhaahdo oo ereygaa saa ugu dhawaaqdo way kaa jabi macnahaagii qaasidiina buu kaa noqday salaadii ma jabtay mise ma jabin masaladu ma garanaya mise ma garanaynin baynala tegi doontaaye waxaan uga jeeda hadda u keeneen hadda salaadu ma jabaysaa baabkeedaan ugu tegi doonaaye inaydan fudaydsanin barashadeedoo aamiin wey haddaad dheeraynaysaan madka ka damba dheereeya madkan hore waa madka aamanuu iyo iimaanan iyo madulbedelkii weeye cala qiraa'ati qiraa'ada carabiga caadiga ah ilaa qiraa'adka marfuucada a ah maahane ninkii tawriishinaya warashaynaya isagoo de ha dheereeyo laakiin miimka marna hashii dad aaminta hore dheerayso wej bay ku leedahay carabiga iyo qira'adaba walow kaana calaa madhabi warashin wagayrihi fi qira'ati can naaficin laakiin miimkoo la shidaan wej lahayn miimka hashidi taasaa usii daran hadda imaamku haddaba qofku hadduu akriyo faatixadoo waladaalliin yidhaahdo qaala wuxuu odhanayaa aamiin buu odhan siran hoos buu dhihi fi siriyati tal hoos loo akriyo wajahran kor buu u dhihi filjahriyati salaada kor loo akrinayo faataxadii aad kor u akrideena kor baad u aaminsan faataxadii aad hoos u akridayna hoos baad u aaminsan saa darteed ceshihii labada hore kor u aaminso labada dambana hoos u aaminso taa waxaa laga hadlayaa qof kastaba imaam iyo ma'muum iyo munfaridba amaa imaamka nasan bay u sugan tahay wa ma'muumka iyadana nasan bay u sugan tahay qofka munfaridka ee keligiina laba wej baa tilmaamaya wejka koobaadi horta qiraa'atu nafsihi buu u aaminsanayaa kamaa yu'minu اlimaamu liqiraa'ati nafsihi imaamku markuu aamiin leeyahay yaa akriyay faatixadu aaminsanaya so isaga ma akriyin keligay markaan ahay imaamu nafsi baan ahay qiraa'adayda inaan u aaminsado kamaa ammana alimaamu liqiraa'atihi waa masale qiyaasa wey masalada labaadna waxay idhaahdeen macnihii loo jideeyey iyadana yunaasib qofka keligii tukanaya inuu aaminsado nabiguna aad buu ugu dhiirigeliyey isagoon dadka kala saarinoo yuhuud waxay idinku xasadaa labaa ugu badan buu yidhi labadhii waxaa ka mid ahaa aamiintaa ka mid ahayd saa darteed wuxuu ku leeyahay qof kasta oo aqriya waladaalliin aamiin buu dhihi siran fi siriyati wajahran fi ljahriyati faatixaday tabac u tahay faatixadii haddii kor loo yidhina koru dheh haddii hoos loo akriyayna hoosu dheh wayu'minu lma'muumu mamuumku kor buu taamiinsanayaa jahran kor buu ula dhawaaqi muqaarinan isagoo la xiriirinaya lita'miini imaamihi imaamkiisa aaminsashadiisa fi ljahriyati salaadii kor loo akriyayay wayu'minu aaniyan mar labaadna waa ta'miinsan lifaraaqi faataxatihi tiisa markuu dhammaysto imaamku markii aad ma'muum tahay markuu akriya waladaalliin aamiin baad dhihi isagaadna la dhihi markii nusuusta la ysu soo celceliyo dhinacna lagala xidhiiriyo taysiirka shariicada waxaynu leenahay laba wej baa bannaan in loo ta'miinsado way kala fiican yihiin laakiin kilaahumaa jaa'isun wejka koowaad waxaa weeye goorta imaamka wala daaliin uu dhaho adoon cid kaliya imaam midna sugin inaad aamiin dhahdo daahirka xadiidkaana tusayo nabiga wuxuu yihi idaa qaala alimaamu waladaaliin faquuluu aamiin imaamku waladaaliin hadduu yidhaahdo ka daba dhaha markaaba aamiin ka daba dhaha midna wuxuu yihi idaa ammana alimaamu faamminuu imaamku hadduu aamiin yidhaahdo ka dambeeya oo ka dabadhaha labadaba waxay ku tusayaan inaad wala daaliin gadaasheedana dhihi karto aamiinta imaamka gadaasheedana dhihi karto laba weji oo bannaan weeye ama xadiidta ha laysku geeya hal suuro oo imaamku wala daaliin hadduu yidhaahdo aamiinna yidhaahdo kadib aamiin idinku dhaha masaladaasi waa wej culimmadu qaar ay qabaan laakiin wax laasiminaya oo tacyiininaya wejkaas waxoogay tacsiirka iyo tashdiidkana xoogeynaya oo rajaxayahay ma jiraan intaan garanayo wa amaa inuu aad la jahrayo imaamkaagu haddii uu salaadii kor ula jahrayay waladaaliina maamuumku ma la jahrayaa waa laba madhab bay culimmadu leeyihiin culimmada uu imaamu shaafici ka mid yahay kamaa fi lummi wuxuu leeyahay ma'muum aamiin la jahri maayo oo masaajidka imaamku waladaaliin markuu yidhaahdo inteena tukanaysa aamiinta hoos baan u dhahaynaa sida xanafiyadu ay dhahaan masaajidooda markaa idiin sheego in soomaaliya qolyo xanafiyaa salaad maqrib buu la tukaday imaamkii hore daaliin markuu yidhi keligiibaa aamiin koruu yidhi dadkii kale aayar hoos bay isaga dheheen hadha markuu soo baxay wal nimankaa hindiga khaainiin wey way iga baxeen bu way iga baxeen aaminti keligi way iga baxeen ka bixitaan ma ahane waa madhab imaamu shaafici sidaasuu qabaa fil umbuna ku caddeeyey asalkana waxay u daliishadeen waxani waa dikri asalkana dikriga iyo ducadu waa hoos wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wa khiifatan aljahri min alqawli adoon kor ula dhawaaqin baa layidhi wax cad oo sariix ah oo halala jahra lehna oo marfuuc waxay yidhahdeen ma jiro laakiin idaa qaala faquuluu siduu yidhi u dhahaan looga jeedaa waa fahm nooc istinbaa oo istidlaala ah uu ku jire sariixu lcibaara maaha wahuwa kadaalika wax nas oo sariixa oo ha jahra aamiinta ah maarag imaamkun uu la jahrayo waan haynaa oo nabigu kor uula jahri jiray markuu wala daalli yidhaahdo aamiin buu dhihi jiray ilaa safka u dambeeya laga maqlo laakiin maamuumiintu ma la jahri jireen wax cad lama hayo sheekh naasir raxima tacaala isagu waxaan filayaa haddaynay daakiradeedii khiyaamin fii tamaami minna buu masaladan kaga hadli jiray waa daakiradaydu haddaynay khiyaamin waa horaa ugu dambaysa marma sanawaad inay ka soo wareegeen waxaan filayaa hadalka shaaficina inuu keeni jiray laakiin uu ku gebagabeeyey madhabkaasaan qabi jiray laakiin gadaal baan laba asar arkay oo ibnu zubayr iyo abu hurayraa oo aamiinti intii lala jahro masaajidku la gilgilanayo wax saxaabo inkirtayna aynan jirin bilaa tawqiifinna inayna sameeyeen baa raajixilo aho jahrigii jamhuurta aan ku biiray buui labadaa aasar dartood buu ugu biiraye daliil cad oo sariixa muunan keenin waa haddayna daakirada iyo khiyaanadi waxga qaldan yahay bal haddi dib ha loogu noqdo ha laysoo baraarujiyo masalada labaadee wayu'minu aaniyan lifaraaqi faatixatihi faatixadiisa markuu dhammeeyana masaladii imaamka iyo munfaridkaay ku salaysan tahayo maadaama imaamki iyo munfaridkuba liqiraa'ati nafsihi ay u aaminsadeen ninkana qiraa'atu nafsihi hadda ay u dhammaatay wax maanic oo nahyi oo ka reebayana uusan jirin oo yimid iyagii ilxaaqan raaci bay yidhaahdeen halkaasay fuqahadu cudsadeen ayib adig laakiin way kaaga isaga saaranta inaad tiraahdo daliil looma hayo inuu aaminsanayo daliil looma hayo waayo su-aasha lafteeda haddii lagugu soo celiyo inuusan aaminsanaynin daliil ma loo hayaa abcan waxaad dhihi maya ma aaminsanayo ma haysaa maya de maxay tahay xujadaada ha aaminsada lama hayo saa darteed bidco wey lama ogola hada warkaaga nuxurkiisi intaa wey ayb inaan la ogolayn maxaa tusaya waayo adigu daliilkeen haddaad tidhaahdo qiyaas buu keenay de qiyaaskuna adilada muctabarku ka mid yahay waxaad dhahdaa cibaadaadka ma gala markaa caleyha kaa raacdo cibaadada qiyaas ma gala masalada furuucdan usuusha cibaadadkan haddaad dhahdo maxaa meel baaxa lagaaga soo hari intuu dabeel dabeel yaa lagu cayrin marka masaa'ilku keliya ma aha daliil cad ma laha maaha daliil aan caddayn oo qiyaas iyo diladii kale ee muctabarka ahayd ma leeyahay iyadoo lafteeda xisaabta ku darsada laakiin rijaalu axmed rijaal amed miyaa taqaanaa rijaalu axmedku daliil ma lahaba markii fiqiga la yimaado in lala soo boodo way degdeg badan tahay aad fuqahada ha u degdegina wax badan fuqahada markay wax sheegaan cagta ha la dabciyo kadib wuxuu yidhi uma yundabu waxaa sunnaa liimaamin wa munfaridin imaamka iyo ninka keligii tukanaya fi rakcati اluulaa waاhaaniyati ragcadda koobaad iyo talabaad faqad oo keliya bacda alfaatixati faatixada kadib qiraa'atu suuratin kaamila suurad dhamaystiran inay aqriyaan baa sunno ah qofka keligii tukanaya iyo qofka imaamka ah labada ragcadood ee hore waxaa uu sunno ah inay faataxada kadib suurad ku daraan salaadu siriya jahri waxay dooni ha noqotee iyadana nabigeenna ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam sunno iyo faradba isagoo faatixada kadib suwar dheerdheer iyo kuwa gaagaaban ba aqriyey way sugan tahay faradka waaba taqaanaan oo suwarku ku aqrihi jiray baa la sheegay sunankana watarkana waa taqaanaan labada ragcadood ee fajarka ka horeeya iyo labada maqribka ka dambeeyana in qul huwallaahu qul ya alkaafiriin qul allahu axadu lagu aqriya way sugan tahay aayado keligooda in lagu aqriyo qul ya ahlilkitaabi ka mid tahayna iyadana waa sugan tahay oo waa soo aroortay saxaabaduna nabiga al salaadihiisii faradkaa markay ka hadlayaan shan iyo toban aayadood baan ku qiyaasi jiray konton ilaa boqol aayadood buu subax aqriyi jiray soddon aayadood baan duhurka ku qiyaasi jiray masaa'il noo iman doona wey in faataxo ka badan la aqriyi jiray baad garanaysaa bal waxaa sugan axyaanan mararka qaarkood labada ragcadood ee dambena suurada gaagaaban in lagu dari karo wayundabu waxaa la sunneeyey lisubxin wa duhrin alqiraa'atu fi salaati buu galay marka salaadihii shanta ahaa qiraa'a intee leeg dheerar baa la aqrinayaa wayundabu waxaa sunnaa lisubxin salaada subax iyo wa salaada duhur iwaalu lmufasali subaxan khamiista aan niraahno suuradihiisa dheerdheer ama suurat lxujuraat iyo laa tuqadimuuha ka bilowdo ama calىa qawlin suuratu qaaf alqur'aani اlmajiidi ha ka bilowdo calىa qawlayni liahli اlcilmi aw ayra dalik in suuradaheeda dheerdheer waa kuwe qaaf baa ka mida watuuri baa ka mida wاnnajmi idaa hawaa baa ka mida ilaa suuradaheeda dheerdheere meel hoose laga soo gaaro kuwaa in lagu akriyo baa sunaa kow wa casrin wa cishaain salaada casar iyo salaada cishahana awsaatuhu kuwiisa dhexdhexe subacaa suuradaha dhexdhexeen kuwa gaagaaban iyo kuwa dheerdheer midna aan ahayn suuradahan inta weylilmutafifiin ka hooseysa oo kaleeta kuwaas baa wanaagsan ilaa lam yakun markii suurada dhexda ku jira laga reebo wa maqribin maqribkana qisaaruhu kuwa gaagaaban mufasalka subca khamiis kuwiisa gaagaaban intaa goormaa laga hadlayaa tiwaalka ah iyo awsaaa waase in radiya bitiwaalihi kuwa dheerdheer iyo wa kuwa dhexdhexe hadday ku raali noqdaan ma'muumuuna dadka imaam ku daba tukanaya maxsuuruuna oo kooban wailaa khafafa haddii kale waa fududaynayaan wuxuu ku leeyay salaada laba suura yeelataa inaad keligaa tahay ama dad kooban gadaal wax kaga soo biiraynin aad tihiin masjid albaabadu furan yihiino ninkii soo maraba ku soo biiraya maaha marka koowaad haddaad keligaa tahay waad dheerdheeraysan kartaa haddii aad imaam dadu tahay dad kooban laba shardi la helo inay dad kooban oon gadaal ka soo badanayni yihiin iyo inay raalli ku yihiin in salaada waxoogay la dheereeyo labadaa haddii la helo waad u dheerayn kartaa haddii aan intaa la helin oo dad tukinayso raalli aynan ku ahayn dadku ama gadaalba dad cusub oon la ogaan karin ridahooda ka soo gaarayaan waa la khafiifinaya tan khafiifintaan tasiilayn asalku waa takhfiifka markay salaatuljamaaca tahay walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meelo badan buu ku tilmaamay sidaas asalka ugu mashhuursanna waa qisadii mucaad ibni jabal iyo wiilkii dhex martay wey mucaad ibni jabal nabiguu la soo tukan jiray cishaha sala allahu alayh ali wasalam kadib buu soo noqon jiray oo qowmkiisii masaajidkoodii bani salima salam bani salama buu tukan jir tukan jiray habeen habeenada ka mida dadku dad xamaalato oo shaqaystay ahaayeen fiidkii iyo cishaha marka lasoo galbado dadku waa daalan yahay waa tacbaan nin maantaoo dhar beer waraabinayey oo awrkiisii watoo halkaa ku xiray masaajidka hortiisaa baa salaada soo galay ninkana markaasuu albaqaro dabada qabsaday ninkan markuu adkaysan waayey buu salaadii intuu isaga baxay riwaayada maxamed ibni cabaad ilmaki baa ku daraysa fansarafa salaadii buu ka baxay kadib buu gees isaga istaago uu tukaday wuuna iska tago awrkiisii buu kaxaystay mucaad baa la yidhi ma maqashay caawa nin baa salaadii kaa goostay keligii iska tukada iska tegey wuxuu yidhi daaka munaafiqun munaafiq dheh weli kaas nuucaad ijtihaadkaa xukunka degdega ah way la noqotay laakiin darsi buu nabigu siin doonaa sala allahu alayh waali wasalam maqaamu maqaamu tacliim buu ahaa ninkiibaa warkii gaadhay mucaad inuu munaafiq ku yidhi ninkii dacwuu nabigu ula tegey rasuulka ilaahi oo maanta o dhan baan xamaalla annagoo daalan baan imanaynaa ninkan mucaad la yidhaahda intuu kula soo tukada halkaa iska istaago buu suurado iyo baqara iska qabsanayaa buui nabigu mucaad buu u yeedhay qaar waxay leeyihin saxaabadu weliga nabigu saa u carooda lama arag mucaadbu wuxuu ku yidhi afattaanun anta yaa mucaad fucaadow nin fitnoolow oo dadka kale eryayaa tahay miyaa ku celceliya weliba hadalka markii dambe wuxuu ku yidhi dadka haddaad tukiso waxaa ku jira qof waayeela waxaa ku jira qof xanuunsan waxaa ku jira qof hawshaysan oo degdegsan u khafiifiyo fududee tusaalayo wuu siiyey marka waxaad ku aqridaa buu yihi washamsi waduxaaha wاleyli idaa yakshaa wduxaa suuradahaasuu u tilmaamay nabigu sal l slam oo nusuusta qaarkood ay magacowday asalku waa takfiifkaas qofku haddaba amiirni waxaa la yidhahda addaciifu amiiru rakbi dadku saa isugu xidhan waxaa ummadaxoo wax lagu jaangoostaa qofka tabarta daran qofka caafimaadsanee xoogga badan laguma jaangoosto arrintaas aimaduna ha iska ilaaliyaanoo aad yaan loogu dheerdheeraynin dadka nabiguna xasan mar kale wuxuu leeyahay salaad baan geli dheeree baan isleeahay ilmo ooyayaan maqli kaasaan soo gaabin salaaddii dhannayd oo hooyadii inaan fitneeyo baan ka baqayaa asalka salaatuljamaaca haddaba imaamku waa inuu khafiifiyo dadka u gaabiyo wey soomaalida waxay yidhahdeen nin baa masaajid buu soo galay sida ninkaasuu waxoogay hawshaysnaa wadaadkiibaa show albaqara bilaabay si uu yeelay isagoo garan la bay imaamkii ku istaagtay jiq uu isgaran waaye marka ilma adeerayaal ha u sheeginayeeda ilma adeerayaalow ha u sheegina isagoo ah qor walla heli kara muxuu albaqara ka doonay warkata waxay ka cabirayeen ninka culayskii uu dareemayey iyo ciilkii qabtay buu isxajin waayey marka ma muuminiintii halkaa inaad gaarsiiso saa u dhibtahay ma habboona laakiin gaabinta qaarkeedna ma maqashay qulwallahi inoo kala go labada ragcadood qulwallahi inoo kala goodaasi gaabinta saasa ah ma wanaagsana niman maqaaribaa waxay ugu yidhaahdeen nin imaama ah maalin kasta waxaa lagu dhihi jiray waad nagu dheeraysa salaada wuu gaabiya waa dheeraysay habeenkii dambu faataxada markuu dhameeyey yaa wuxuu yihi mudhaamataan allahu akbar salaada markuu ka baxay mid baa u yimid miyuu ku ciyaarayay sheekh mudhaa iyo mataan inaad kala goysaaheed buu yii marka gaabinta noocaasa maa waxa laga hadlayo wax dadkuna salaadii tukan karaan qiraa'ana leh suwarkaa nabigu tilmaamay oo kaleeta calayhi salaatu wasalaam baa wanaagsan in lagu aqriyo amaa salaadaha in la dheerayn karo mararka qaarkood nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam subaxa oo kaleeto jumcada tanziilu sajda iyo halataa cala alinsaari baa sugan cumuumanna nabiga waxaa sugan calayhi salaatu wasalaam saxiixaynka ibnu cabbaas uu warinayo nabigu calayhi salatu slam inuu ku tukan jiray maa bayna sittiina ila almia lixdan ilaa konton aaya ilaa boqol aayadood buu ku tukan jiray duhurka iyo casarka markay fii saxiixi muslim qiyaasayaan saxaabadu duhurka soddon aayadood bay ku qiyaasi jireen casarkana nuskeedoo shan iyo toban aayadooda in ragcadda loo taagnaa marna waxay leeyihin kaana yuawilu yamuddu fi luulayayni wa fi lukrayayni labada hore waa yar dheerayn jiray dheeraynta mararka qaarkood haddii qofkani qof uu isfilaya in raalli laga yahay uu yahay sidii nabigu sameeyey waa samayn karaa waxay yidhahdeen saxaabadu duhurka intii la aqimo oo salaada la galo oo nuqadaaulxaaja baqiic u aadno oon soo xaaja gudanno oon soo kaakaadino oon soo weysaysano baan ragcadda hore kusoo gaari jirnay innaga laakiin banaankaa la tugan yahay maanta oo dhan wax yarna salaada lama adkaysan karo allah mustacaan sawa salaadaha in la dheerayn kara wey maqribka qisaaru lmufasal in lagu aqriyo way sugan tahay oo xadiidka abi hureyre bayhaqi iyo ibnu khusayma warinayeen sheekh naasirna waa saxiix abi daawuud uu ku sheegayo ku saxiixinaysa abi daawuud dhexdiisa markuu takhriijka dhexdiisa ku taxiixinayaa wuxuu ahaa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam yaqra'u bimaribi fi lmagribi biqisaari lmufasal khamiista kuwooda gaagaaban buu maqribka ku aqriyi jiray laakiin marmarna waa dheerayn jiray oo waxaa sugan inuu ku aqriyo maqribka watiini wazaytuuni inuu ku aqriyay watuuri inuu ku aqriyay bituula tuulayayni acraaf oo riwaayaadku caddeeyeen faraqahaa fii rakcatayni laba ragcadood buu kala qaaday walisubxi ljumucati subaxa jumcada waxaa sunna ah aliflaamim tanziil wahal ataa aliflaamim tanziil sajda ma la sujuudayaa nacam laakiin wax daliiloo khaasa ah malaha suuraddan sujuudda leh cumuuman sujuud marka la soo maro in la sujuudana way soo geli laakiin nabigu calay salaam ha aqriyee ma soo arooray wax riwaayaa oo tilmaamaya nabigu suuraddaa salaada subax markuu ku aqriyay inuu sujuudi jiray xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy faakihibaa bisanadin daciifin hal riwaaya ku sheegay saasaan u malaynayaa waadhow ma arage xaafid ibnu xajar fatxiga inuu ku dhihi jiraan u malaynayaa laakiin wax sanad saxiixa ma laha saa darteed marmar in laga tagaa wanaagsan sayna dadku mar kastoo la aqriyo waajibtay inay tahay in la sujuuda ayna u moodin walisunati almaqribi sunnada maqribka ka dambaysa walisunati subxi subaxa sunnadiisa waata ka horaysee warakcatay awaafi labada ragcadood ee awaafka iyo walistikhaarati labada ragcadood istikhaarada loo tukadeen faradka ahayn qul yaa ayuha alkaafiruuna iyo wاlikhlaas intaasaa sunaa in lagu aqriyo labada ragcadood ee fajarka waa imaam muslim baa fii saxiix ku wariyeyo way sugan tahay min xadiidi abi hurayrata labadan sunan labadan maqribka ahna ibnu cumar bay sunanku ka wariyeen qaarkoodoo oo nabigu le nicma suurataani laba suuraa nicmo laho lagu aqrinaya fii ragcatay lfajri wa ragcatay lmaqribi qul yaa ayuha alkaafiruuna wa qul huwa allahu axadun iyadana waa sugan tahay kuwa kalena waa un looga qiyaastay dheh ragcatay awaafkana waa sugan tahay istikaaradana qiyaasaan bay geliyeen yundabu waxaa sunnaa atartiilu in si fiican loo akriyo watadaburu tartiilka waxaa la yidhaahdaa xaraf walba makhaarijtiisii iyo xaqii sifaadkiisii in la siiyo ood qiraa'a wanaagsan oo mujawada aada akhrido tajwiidkana qadarka makhaarijta asaaskeeda ah iyo sifaadka xuruufta asaasiyaadka wee kala sooca qadarkaasi culimmadu waa ka yidhaahdaan waajib weeye ibnuljazarina waa ka muqadimadiisa ku soo ururiyey markuu lahaa waalahdu biاtajwiidi xatmun laazimu man lam yujawid اlqur'aana aaimu liannahu bihi ilaahu anzala wahaakadaa minhu ilayna wasala intaa waxaa u dheer qiraa'ada qurux iyo wanaag buu yahay wahuwa ayضa xilyaة الtilaawa waziinaة اladaaءi wاlqiraa'a ilى aakhiri kalaamihi saas darteed tajwiidkaa markuu fasirayna waa ki yihi wahuwa icطaaءu اxuruufi xaqahaa min صifati lahaa wa mustaxaqahaa ilaa aakhirihi xuquuqdaada waa laba marxalo martabo weeye martabo asaasi oo xarafkii yatamayazu bihi can gayrihi xarafku xarafka uu kaga socmi karo iyo wax intaa ka badan oo taxqiiq zaaidiya taxsiinkiisa ah qadarka hore waajib weeye inaad ku aqridana ood u dhammaystirtana sunno weeye laakiin haddii aad xuruuftii makhaaristeeda siiso makhaarijtaa ka muhiimsan ifaadka asaasan lanna ifaatku xaraf makhrajkiisii la siiyey bay xuruuf makhraj la wadaagtay bay kala saartaa laakiin xarafku asal wuxuu ku takwiinsamaa asaasan makhrajka ifaduna wuduuxiisii iyo tamyiiskiisay caddaysaa calaa kulli xaal in tartiilkaa la sameeya ilaahay baa faray waratil ilqur'aana tartiilan yidhi tadabburkana waa macnihiisa inaad u fiirsato waxaad aqriyayso aada macnihu ka hadlaya dhuuxdoo la socoto waana macnaha khushuucu qalbiga amray ilaahayna yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululaalbaab watukrahu suuratu suurad waa karaahiyo faatixada ka dambaysa limamuumin mamuum yasmacu maqlaya qiraa'ata imaam imaamka akhriskiisa ninka ma'muumka ah suurad ma aqriyi karaa faatixada ka dambaysa waxaan leenahay xaalataani imaa imaam qiraa'adii inuu maqlayo fastamicuu lahu waansitu cumuumkeedii abaygeli nabiguna ha yeelina buuhi ilaa bifaatixati lkitaabi labadaa markaan isku darno mamuumka looma ogolo inuu qiraa'o aqriyo culimmadii dhegaysiga waajibisayna xaraam bay ka dhigeen qiraa'ada waidaa quria alqur'aanu fastamicuu lahu waansituuda qulumadii sunno ka dhigtayna khilaafkeeda sida shaaficiyada karaahiyay ka dhigeen laakiin halkaa laba suuraa kaaga soo baxday ama hal suuroo si noocyo badan yeelan karta hadduusan ma'muumkani qiraa'a imaanba maqlaynina suwar badan baa ku suroobi kartaa ama salaadaaba siriye ah waa duhur iyo casar ama waa maqrib iyo cisho qaybtoodii dambe imaamku korba waxuma aqrinayo ama imaamku kor buu u aqrinayaae qiraa'adiisu imaba soo gaarayso dadkii iyo jamaciibaa badan makarafoonna lama hayo ama makarafoonku xagga iyaga samaacadba kuma laho waa ka dansan yahay imaamka qiraa'adiisii waanu ku xirannahay oo dadku maa iska bindhaan fiirsanaynaye akhrisba ma maqlayno ama xataa haddaan akhriska dhawaqa maqlayno waxba kama fahmayno oo danaani dheer buu nagu yahay xikmaddii loo aamusayey ma taalla waya marka meesha xikmaddii qiraa'ada dhegaysigeeda ahayd ama kor maba jirtaba ama maba fahmayo ma maqlayo fa in kaanat siriyatan hadday tahay salaad hoos wax loo aqrinayo aw jahriyatan weeye mid kor loo aqriyaye walam yasmac ma maqal waa libucdin waa fog yahay qofku aw samamin waaba dhagala yahay oo dhagool weeyo akris maba maqlo safkan horuu ku jiraa laakiin isaga waa dhagala yahay nudibat lahu aydan suuradda inuu akriya sunnay u tahay waayo akhriskanna waa dikri iyo cibaado iyo qur-aan weeye salaadana qiraa'a lagu magacaabay oo ilaahay baa waqur'aana alfajri yidhi qur'aana alfajrina salaatulfajri baa loo jeedaa wixii maanic ahaa ee ka hortaagnaana ma jiro saa darteed dikrigaa inuu qur-aanka aqriyo mar haddaan qiraa'a imaam uu dhagaysto aynan jirin wax diidaya ma lahane dikri la akriyana daacana baabu sunan baa ugu hooseeya wakadaa low kaana hadduu yahayna waa lamid yasmacu mid maqlaya qiraa'ata alimaami imaamka akhriskiisa walam yafham uusan fahmayninba cala alasaxi sida raajixa qolaa waxay leeyihin maya danaani dheer baa kugu noqotee marba dhawaqu hadduu ku soo gaarayo yaadan fahmin be ma aqri'i kartid bay shaaficiyadu qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya qiraa'ada maqalka nuxurkiisu iyo macnihiisu waa faham haddiiba dhawaq waan maqlaan laakiin waxba uusan ka aanan ka fahmayn iga soo gaaraya ama dhaga culays ha noqoto ama fogaansho ha noqotee iyadana waan aqri'i karaa saasaa raajix fi madhaba wayuawilu tan hore wuu dheerayn cala aaniyati ta labaad tan hore iyo ta dambe wuu kala dheerayn iyadoo labada hore la dheeraynayo in haddana iyagii la kala dheereeyo waa siday bukhaari iyo muslimba min xadiidi abi qataadata alansaari ka wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahy labada ragcadood ee hore ee salaada duhura wuxuu ku aqrii jiray faatixada iyo laba suuradood ta hore suuraddeeda waa dheerayn jiray ta labaad suuradeedana waa gaabin jiray mararka qaarkoodna iyadoo salaaduba sirri tahay buuna maqashiin jiray wanacsalaam oo aayadda kor ula yarqaadi jiray si aan u ogaana inuu aqrinayo walow faata haddii ay ka tagto almasbuuqa ninkii lagala horeeyey salaada ragcataani laba ragcadood baa dhaafay fatadaarakahumaa wuxuu soo haleeshaday bacda salaami salaaddii markuu ka baxay imaamkii kadib buu labadiisa ragca isaga dib kala yimid nudibat isuuratu suuraddii waa sunno fiihimaa labada ragcadood siran hoos inuu akhristo halkan masaladan waxay farac ka tahay masalo caam ay culimmadu fuqahadeenu isku maandhaafsan yihiin masaladaa timaarta khilaafka masaa'ilkeeduna inaad la kulantaan baa laga yaabaaye ha qariibsanina haddii salaada ad dhexda ka soo gaarto ragcad baa ku dhaaftay labaa ku dhaaftay saddex baa ku dhaaftay ragcad baad imaamkiika la soo gaadhay labaad soo gaadhay ama saddex baad soo gaadhay intaa waa dhici kartaa salaadii qaybina way ku dhaaftay qaybna imaamkaad la tukatay mid idinkama qarsoona muranna kama jiro markii imaamku salaada ka baxo tirada kuu dhiman waad dhammaystiri waad istaagi sooma waxaad tukanayso ataxiyaadkii koobaad markaan cishaha tuka ka istaagnay baad nagu xiratay imisaad nala tukatay laba ragcadood markii salaadii laga baxayna waad istaagtay imisaad tukanaysaa labadanaad tukanaysaa su-aal ka taaganta ma labadaadii horaa mise waa labadaadii dambe bimacnaa imaamka labadii dambaad kusoo gaartay aduu salaadaadan ma labadii dambaad hadda tukanaysaa oo labadii hore waa kuwaad hadhow dib ka tukan doonto labadii hore way ku dhaaftay mise labadaadii horead tukanaysaayo hadhow waxaad tukanaysa waa labadii dambe ninka masbuuqa wuxuu salaada ku soo gaaray hal huwa awalu salaatihi aw aakhiru salaatihi salaadaada ma qaybtii dambead ka bilowday ee dambe mise kooba adu kasoo bilowday salaadaada wey maxaa khilaafka aad tamaradiisu tahay salaadii cishaad halkaa naga soo gaartay aan sheegnay hadhow markaad istaagto haddaan ku nidhaahno salaadaadii waxaad nala tukatay qaybtaadii dambey ahayd kuwan waad la jahri qiraa'ada oo salaada labada hore qiraa'ada kor baa loo akriyaa kuwa waa inaad kor u akridaa haddaan ku nidhaahno kuwaagii hore tukatay kuwaagii dambe weeyana qira'a kor u qaadi mayse culimmada fuqahada muslimiintuna waa qowlaani fuqahada qaar baa qaba markan oo kale salaaduu la jahri hadday dunida intaad maraysaan aad dad la soo tukataan salaadii dhexda kaga soo darmataan oo qaybtiisii dambe qiraada uu la jahro diin baa lagu ciyaaray iyo balaa dhacday hadheena waa madhab culimmado jiro war ninkan qaybtii dambuu idinku xirtay imaamkuu la xukum ahaa labadiisii dambuu la tukaday waxaanu hadda tukanaya waa labadiisii hore laba horena qiraada kor baa loo aqriya asaaskaas madaahibta muslimiinta qayb baa qaba hadalkan halkan uu yidhi fuqahada shaaficiyadu iyagu waxay qabaan waxaad la tukatay imaamku isaga kuwii sii dambe weeye salaad gadaal kama bilaabatee labadaadii horaa tukatay saa darteed hadda waxaad tukanaysa waa labadii dambe labada dambana suurad sunno ma ahayn gadaal in la akriyo faatixada kadib hadda laakiin wuxuu yidhi waxaa sunnaha suurad inaad ku darto soo kaan isku ogeyn ma aha shaaficiye haddaad tihiin laba mas'alaad naga soo dhaadhiciseen kow labada ragcadood ee dambe in faatixada kadib suurad la akriyo sunno ma aha waxaa kalood noogu darteen ninka ma'muumkii wuxuu tukaday hore waa rag salaadiisii qaybtii hore wuu tukaday waxaanu gadaal ka tukanaya waa qaybtii dambe qaybta dambena faatixada kadib suurad lama aqriyo hadda suurad hal la aqriyo intee ka keenteed waxay milicsanayaan alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun sooma taqaanid khilaafkaba in laga baxaa wanaagsan culimo kalaa ka dhigtay qaybtii hore qaybtii hore maadaama culimmada qaar ay qabaan waxaan la isku hayana dikri uu yahay wax reebayana jirin ayna sugan tahay axyaanan marmar xataa ragcadaha dambe in suurad la aqri'i karo wixii si marmarkiina aada u haleesha tan oo kale marmar bay dhacdaay khilaafkiina aada uga baxdo dikrigana marka horeba wax kaa reebaya uusan u jirin nudibat isuuratu fiihimaa siran intaa markaa isku jacburiso warkii meeshaasu maray dheh wayajharu imaamu imaamkii waa la jahrayaa wlmunfaridu munfaridkii fi subxi waljumucati wاlciidayni wاlistisqaa'i roobdoon wakhusuufi اlqamari dayaxmadoobaad wاtaraawiixi taraawiix waluulayeyni labada ragcadood ee hore oo min almagribi wاlcishaaya intaa qiraada kor baa loo aqrinaya wayusiru hoos buu aqrinayaa fi lbaaqi inta soo hartay inta soo hartay oo dhanna hoos baad u akriyay cumuuman sidaa uu u sheegay bay adiladu ku timid salaaduhu qaarna kor baa loo aqriya qaarna hoos saxaabaduna camaliyan bay dadka u bareenoo waxay yidhaahdeen nabigu waana tukiyey mararka qaarkoodna kor buu u aqrihi jiray mararna hoos famaa asmacanaa asmacnaakum wamaa akhfaa cannaa akhfayna cankum wixii uuna maqashiiye kor u aqriyana waanu idin maqashiinoo kor baanu aqri wixii uu hoos u aqriyeyna hoos baanu aqri oo waanu idinka qarin salaadahan subaxa iyo jumcada iyo ciideynka istisqaha intan uu sheegay ee kor loo aqriyo koru aqriskeeda dhammaan nusuusteedu way sugan tahay mid mid bayna u sugan tahay nabiga alay sl qiraadiisa isagu markuu laakiin khusuufulqamar leeyahay kaafkiibuu ka tegay kusuufu shamsiyo kaafkana qoraxda loo isticmaalaa khaaduna dayaxa loo isticmaalaa curfiga fiqiga shaaficiga saa darteed maadaama qoraxdu ay maalin tahay maalinta salaadeeduna hoos baa loo akristaa buu yidhi laakiin salaadaha qaar waxaa jira habeen iyo maalin xilligay dhacaanba hoos baa loo akriyay ka salaati اljanaazati ilaa maa kaana min baabi الtacliimi dadka mar haddii la raba faatixa in la akrinayo in la baro sida ibnu cabaas bokor buu u akriyey markaasu wuxuu waxaan u yeelay litaclamuu annahaa sunna inay sunno tahay baan maanta kor ugu akriyay sunna kor u akriskeedu sunna maaha saa darteed hoos inta loo akrinayo intii na sugnaaday unbaad haddana ka soo reebi laakiin faahfaahinteeda camaligeeduna waa taa muslimiintu soo kala dhaxleenoo waxyaabaha qaarkood camalka muslimiinta ee mutawaaradka ee mutawaatirkaa baa daliil kaga filanba ayib hal mas'alaa ka dhalatay salaad tagta haddii la qadaynayo ma sidii iyadoo joogtee lex ku xihan la mid tahay mise waktigeeday u noqotaa salaadihii faradka habaynu hoos ugu noqone markaanu dib ugu noqonno salaaduhu waa laba qaybood salaada leyli ah iyo saalada nahaari ah salaada maalintii waxay u badan yihiin in hoos loo akriyo subaxa maahane salaadaha habeenkiina waxay u badan yihiin in kor loo akriyo oo cishihii iyo maqribkii ah halkaasay fuqahadeenu waxay ka dheehdeen habeenkiiyo maalintu saamayn bay leeyihiin saas darteed kuwanna waxaa kor loogu akriyay inta badan waa inay salaad leyli a yihiin faraaid shanta ah kuwanna waxaa hoos loogu akriyey waa inaad salaad nahaari oo maalmeed yihiin ayib salaad tagta haddii la qadaynayo zamankaynu u celin xilligay ahayn jirtay ma ahane xilligaad qadaynaysaynu eegi haddaad maalin qadaynaysana hoos baad u akrin haddaad habeen qadaynaysana kor baad u akrin ma saasaan dhahnaa mise salaadii tagtay haddii kor loo akriyi jirayna kor baa loo akrin haddii hoos loo akriyi jirayna hoos baa loo akrin baan dhahnaa labadaa qowl un weeye waxaa meesha waalidkaa dhegaysa haddaba fain qadaa hadduu qadaynayo faa'itata leyli habeen mid ka tagtay aw inahaari maalin salaad habeen ama salaad maalin baad laylan hayeen baad qadaynaysaa jahraw la jahrayaa salaada duhur haddaad hadda qadaynayso kor baad u akriyi salaad casar haddaad habeen qadaysana kor baad u akriyi si uu masaladaa ugu gogol xaaro inay cilada ta'hiirkii akhriskii hore habeenkii iyo maalintu saamayn ku lahaayeen erayadu isticmaalay fiiri fain qadaa faa'itata alayli aw innahaari la tii tagtay oo habeen ama maalin tagtay buu ku yidhi wuxuu rabaa inuu gogol xaaro habeenki iyo maalintu inay saamayn leeyihiin buu gogol xaarayaa eraygana aad ka dhadhansato isticmaalaadka culummada taasaa ka mida laylan habeen baad qadaynaysaa jahada kor buu dhawaaqi aw faaitata nahaari aw faaitata layli ama mid habeen ahayd oo kaa tagtay ama maalin ahayd oo kaa tagtay buu nahaaran buu qadaynayaa asara hoos buu akrina ilaa subxa subaxa marka laga reebo fainahu yajhar wuu la jahri biqadaa'ihaa qadaheeda mulaqan iyadoon la kala qaadin waayo khusuusiyay leedahay subuxiyo laba wajah ama alwajhu اlwalu fa binasi nabigu salaad subax waa la jahri jiray salaad subax waa la jahri jiray markay ka tagtay ee hurdo ku dhaaftayna wuu la jahray horta camalkii nabiga wey ala slam marka labaadi qaacidadeennu waxay ahayd salaadaha habeenkii nuska hore waa lala jahraa labada ragcadoodii hore kuwa nahaartii ana hoos baa loo akristaa loo akriyaa iyadu nahaarkiibay ka shaadowday iyadoo maalin ah salaad wax maalin baa la tukadaa soo maha oo xilli la sooman yahayoo waagii beriyey baa la tukadaa waktigeediina nahaari iyadoo ah lala jahri jiray qadaheedii nahaariga ahaana sidiibuu ku socdo waa lala jahray habeenkii hadday tagtana tiir la qarsan jiray baaba kor loola jahri subax meeshaad ku aragtaba addiiyo qadihiisu waa un jahri dhamarka isaga saa kaga soo reer intaas caawa ku daynaynaa wallahu aclam sal allah ala nabiyina maxamed subxanak allah bixamdik ashhadu an laa illa anta astaqfiruka